acuudu billahi min ashaytaan alrajiim bismi illaahi alraxmaan alraxiim alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wasalaatu wasalaamu calaa nabiyihi alamiin wa calaa aalihi wa asxaabihi alguri almayaamiin wataabiciina lahum biixsaanin ilaa yowmi iddiin waa casharadeenii aynu ugu talagalnay bisha ramadaan ee waxaynu ka soo hadalnay xumaanta iyo dhibta ay ka tagto adduunka ay reebto aakhirana ay qofka gayeysiiso waxaanu bilaabay insha allahu tacaala casharadii aynu kaga warramaynay dunuubta iyo khatarta ay leedahay dembiga ugu horreeya aynu ka warramaynaa waa ashirku billaah ilaahay oo loo shariig yeelo oo cid la dhinac dhigo cibaadada lala wadaajiyo wixii uu lahaa cid kale lala siiyo waa dembi la galo dembiga ugu weyn dunuubtana isaga ayaa ugu horeeya sidaa awgeed dembigan inaad la isaga digo oo aada laysaga tilmaamo khatarta uu leeyahy ayaa daruuriya waayo ilaahay subxaanah wa tacaala khalqigan wuxuu abuuray inay caabudaan hawl kale ilaahay uma abuuran wamaa khalaqtu ljinna walinsa ilaa liyacbuduun ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu leeyahy jinka iyo insiga umaan abuuran inay caabudaan mooyaane wax kale uma abuuran shayga ilaahay rususha u soo diray kutubtana uu ku soo dejiyey inay xaqiijiyaan waa tawxiidka iyo cibaadada ilaahay in loo khaalis yeelo taasaa waxaa ka dhacay alla wixii ay ambiyadu dhibaato la kulmeen taasay kula kulmeen wax alla wixii aflagaado loogu geystay taasaa loogu geystay in alla intay joogeen tay ku halgamayeen taasay hayd nebi walow la soo diro wuxuu la imanayay an icbudu allaha waijtanibu taaquut ilaahay caabuda taaquudkana ka dheeraada icbud maa lakum min ilaahin hayruh ilaahay caabuda cid kale oo aad leedihiin oo aanan la ahayni haba yaraatee ma jirto marka tawxiid in laga hadlo shirkina laga digo waa shaqadii ambiyada arrin sahlana maaha nolosha qofka ibni aadamkana wax weyn ayay ka qabanaysa sidaa awgeed khalaa'iqdu markay qaybsanto ay u qaybsantay muslim iyo kaafir ay u qaybsamaan fariiqun filjanna wa fariiqun fisaciir wax kalama uguma qaybsamaan midab uguma qaybsamaan maal ay haystaan uguma qaybsamaan meelay degan yihin uguma qaybsamaan waxay ugu qaybsamayaan waxa weeye waa waxay aaminsan yihiin towxiidka ay la imanayaan amaba shirka ay la imanayaan ayay ugu qaybsan yihiin markaa qadiyadda loogu qala qaybsamay waa ta ta shaydaanka lagula jihaadayana waa iyada shaydaan shayga uu ugu jecelyaha inuu gaadhaana waa shirki waxa ilaahayna faro waxa ugu weyna waa tawxiid suyuufu ljihaad marka lala kala baxayo waxa lagu kala baxayo ee la kamilayo ama la gaadhaya waxa weyan waa tawxiidka waxaa lala dagaalamayaana waa shirkiga sidaa awgeed shirkigan waxaa aada uga digay oo ka qayliyey oo ummaddiisa uga degay nabiyullaahi nuux calayhi asalaam ee nabiyullaahi ibraahim awgii baa dab loogu tuuray oo isagoo nool loo gubay ilaa ilaahay subxaanah wa tacaala badbaadiyey qulnaa yaa naaru kunii barda wasalaamun calaa ibraahim qadiyadda lagu gubay waxay ahayd tawxiidka ilaahay la yimaada shirkina iska ilaaliya ayay ahayd nabiyullaahi yuusuf toddoba sannadood ayuu ku jiray jeel wuxuu ku jiray ilaahay dartii ayay ahayd waxaa sakariya iyo yaxya loo dilay waxay ahayd tawxiidka iyo inay shirka la dagaalamaan nabiyullaahi ciise waxaa ilaahay u rafciyey oo xaggiisa ugu qaaday qadiyadda lafteeda weeye nabiyullaahi muuse waxaa loo firdhiyey ee dalkiisii looga eriyey ee weli fircoon iyo ciidankiisa u daba galeen ilaa ay badda gaadhsiiyeen oo ay gaadheenba inay reer bani israail yidhahdaan innaa la mudrakuun waana la soo gaadhay markay arkaan baddii oo ka horraysa oo soo xanibaysa iyo fircoon oo ka dambeeya ay yidhahdaan muusow nala soo gaadh waana la qabte soo kalla waa qof mu'mina oo allo ku kalsoon oo yaqiintu qalbigiisa buuxisay kalla buu isticmaalaya suuragal maaha ina rabbii sayahdiin rabbigay isaga ay hanuuninaya isagaa waxyoog isagaa yidhi dhaqaaq amar allaan ku socdaa habaqina buu leeyay iyagoo arkaya ayaa ilaahay u kala jeexay markaasuu halkaa maray oo gaaladii soo buuxisay markay soo buuxiyeen ee ninkii ugu dambeeyey mawxidaha ka dhammaaday ayuu ilaahay badda isku celiyey iyagoo arkaya ayaa ilaahay halkaa ku halaagay wuxuu halaagayaa shirki baa lagu halaagay kuwan maxaa lagu badbaadinaya towxiid baa lagu badbaadinaya qiimaha tawxiidku leeyahy baad ka garanaysaa culayska iyo dhibaatada iyo khatarta uu shirkigu leeyahay ayaa halkaa kaaga soo baxaya nabigeenna sala allahu aleyh waalih wasalam qaamuuska cay waxaa ku qoran oo dhan baa lagu yidhi waxba looma reebin wax dhan walba waa laga caayay gacan baa loo qaaday xumo ayaa madaxiisa la saaray waxaa loo qastay intaasoo goor in la dilo aakhirkii ugu dambeyna waxaa la go'aansaday in laga takhaluso oo la dilo dabeetana ilaahay baa noloshiisa la baxsaday oo geeyey beled uu aamin ku yahay waxa intaaso dhan uu gelaayay tawxiid wey saddex iyo toban sannadood ayuu maka kaga baaqayay oo ummadda uu ku celcelinayay ayuha annaas quuluu laa ilaaha ila allahu tuflixu shirki buu kala dagaalamayey wax alla waxa xumaanta uu shirki leeyahay ayuu hordhigayay sidaa awgeed in tawxiidka laga hadlo oo ummadda loo sharxo shirkina looga digo waa waxa ugu weyn ee loo qaban karo waayo qofka haddii uu dembi kasta ku dhinto oo aanu shirki ku dhimanin inuunbuu waanwaan leeyay ilaahayna subxaana wa tacaala waa cayminaya aakhirka ugu dambeeyana hadduu xataa naar galo waa laga soo saaraya laakiin hadduu shirki ku dhinto waa ku daa'imaya sanu tilmaami doon marka qofka in caqiidadiisa loo dhiso oo shirkiyaadka laga ilaaliyo iyo khuraafaadka iyo wax alla wixii ilaahay subxaanau wa tacaala diintiisa ka soo horjeeda ee gaalnimo keenaya waa qadiyad aad iyo aad u muhiima oo dhaxalgala qofka noloshiisana way taabanaysaa dhinac kale walaalayaal kownkan aynu ku noollay aqlabiyadiisu waa maxay aqlabiyadiisu waa tawxiid xaqiiqo marka loo fikrayo waayo makhluuqaadka waxaa loo qaybiyaa makhluuqaad culwiya iyo makhluuqaad sufliya almakhluuqaat alculwiya waa malaa'igti iyo wixii samada ku nool waa ilaahay subxaana wa tacaala waa waxidaan allana ma caasiyaan laa yacsuuna allaha maa amarahum wa yafcaluuna maa yumaruun almakhluuqaat asufliya hadday yihiin kuwa bad ku jira iyo kuwa berri jooga kuwa buura saaran kuwa baal ku duula iyo kuwa baabaca ku socda iyo kuwa bog eh, ku gurguurta noocay doonaan ha noqdaane ilaahay subxaana wa tacaala way waxidaan waxa keliya oo ka baxsan ijmaaca kaafirka gaalka mushrigaahi tayaarka dhinac ayuu uga dabaalanaya waxaasoo dhan way iswaafaqsan yihin ilaahay subxaana wa tacaala oo tasbiixsanaya wa in min shayin ilaa yusabbixu bixamdi walaakin laa tafqahuuna tasbiixahum wax kasta ilahay waa u tasbiixsanaya tawxiidkiisana waa garanaya allana u shariig yeeli maayo keliya marka laga reebo kaafirka marka gaalka ama mushrigu mid asliya ha noqdo iyo mid kaleo shirki ku dhacaye way khilaafsan yihiin ijmaaca majoritiga adduunkuna waa sida marka qofka muuminkii ma cidloonayo wuxuu og yahay in samada laga taageersay in makhluuqaadku sidaa u badan yihiin inta keliya naadirka ee farakutiriska ahina inay iyaga yihiin laakiin marka dhinac loo eego saqalaynka jin iyo insiga inta mushrikiinta ayaa badan laakiin marka makhluuqaadka kale lagu daro ayay iyagu noqonayaan wax yar oo faraku tiris xataa gaalka laftiisa iyo mushrigu harhkiisuna ilahay waa u sujuudaya harhkiisaa khilaafaya wax kale iska daayay ilahi wuxuu leeyy subxaana wa tacaala alam yarow ilaa maa khalaqa allahu min shayin yatafayau dilaaluhu can alyamiini washamaa'ili sujada lilaahi wahum daakhiruun miyaanay arkayn waxa la wixii ilaahay adduunka abuuray in harhkiisu gedgadoomayo midig iyo bidix uu gadgadoomayo isagoo sujuudaya harkan dhinacan qabanaya ee xaggan kale usoo wareegaya waa sujuudiisii ilahina waa u khushuucsan yahy marka kaafirka iyo mushriga waxa khilaafay xataa harhkiisii baa khilaafsan oo ku tirsan xagga wanaag marka isaga ayuunbaa ka dhacsan oo ka leexsan oo aan dariiqi raacsanayn marka noocyada shirkigu leeyahay culimmadu qaar labay u qaybiyaan qaarna saddex bay u qaybiyaan culimmada saddexda u qaybisaa waxay leeyihiin waa shirku tactiil waa shirkigii cadilaada in ilaahay subxaana wa tacaala rabbinimadiisa iyo asmaadiisa iyo waxdaaniyadiisa la cadilo iyo iyo shirk jaclu aalihati maca allah ilaahay in ilaah lala yeelo oo ilaahay subxaana wa tacaala cid la barbar dhigo waa qaybta labaad iyo shirkun fi lcibaada oo shirkiga yar loo yaqaano ashirk alasqar ama ashirku alkhafiy haddaynu qaybta labada raacnana labadaa hore shirku tacdiil oo ah in ilaahay la cadilo macnahe waxa weeye ilaah jiritaankiisa la diido asmaadiisa iyo sifaadkiisa la diido waxdaaniyadiisa la diido waa shirkigii hore wana kuu ku dhacay fircawn fircawn waxa uu lahaa wamaa rabualcaalamiin markuu nabiyullaahi muuse u yimi u yihi rabualcaalamiin baa soo diray wuu dafir wuxuhi wamaa rabualcaalamiin rabualcaalamiinka sheegaysa waa maxay muxuu yahay wuu dafirsan yihi waa ki kulaa yaa hamaanu ibni lii sarxan la adli atalicu ila ilahi muusa wa inii la adunuhu kaadiba hamaanow waxaad ii dhistaa aad bahal u dheer iyo taallo ii dhis aan soo daanacdon soo eego ilaaha muuse sheegayo been inuu sheegayena waabanu haystaaye marka wuu diidan yahay ilaahnimada isagaa isku wada isagaana sheegtay akthar min mara mar wax ka badan waa tii namruud la yimi ilahay wuu diidanaa ee markuu la doodaya nabiyulahi ibraahim uu lahaa ana uxyi wa umiid anaa waxna dila waxna nooleeya waa tii dahriyiintu ay la soo baxeen niman dahriyiin la yidhaahdo oo la samanka iyo waayaha iyo xilliga ayuunbaa waxna nooleeya waxna dila wa qaaluu in hiya ilaa xayaatuna dunya namuutu wanaxya wamaa yuhlikuna ila dahr kuwaasna waxay aaminsan yihiin ilaahay subxaana wa tacaala inaanu waxna dilin waxna noolaynine sabanka iyo xilliga iyo waayaha ayaa waxaan sameeya ama ka sameey inagoo haddaynu soomaali nahayna marmar bay inoo dhuumataa oo waxaad dareemaysaa qofka oo leh sabanka ayaa haya sabanka ayaa igu xun wakhtigaa hebel la jiro oo waa taasoo wax walba u suurto gelayaan wakhtigaa iga hiiliyey wakhtiguma hiiliyo ilaah baa subxaana wa tacaala maamula waatuu rasuulku lahaa sala allahu aley wasalam ilaahay wuxuu idhaahdaa yasubun eh, eh, ibni aadam wamaa yanbagii lahu an yasubuni an yasubani inuu caayo uma haboono yasubu dahr dahriguu caayaya wa ana dahru anigaa xilligiiya uqalibu leyla wanahaar sida ilaahay xilliga uu yahayna waxa weeye isagaa xilligoo dhan maamula habeen iyo maalin isagaa rogroga xilliguna waa habeen iyo maalinuun yaa maamula alla haweeney waaxida wixii wanaageed hesho habeenku kuma siinin maalintuna kuma siinin waa habeen dhalad iyo kanuu ahaa iyo xilligaasu kusoo beegmay waa khuraafa oo waxaan xaqiiqo lahayne ilaahay baa waxaa qadaray oo siiyey isaga ayuunbaanay tahay in looga mahad celiyo marka shirku tacdiil waa shirkiga weyn shirku jacli maca allaahi aalihatan ukhra in ilaahyo kale lala caabudaana waxa weyan isna waa kii weynaa markaa ka weyn baa labadaa u qaybsamaya ka kalena waxa weeye shirku alcibaada waa shirkiga yaraa waa istuska iyo riyaaga isaga mar gaara ayaynu ka hadli haddaba shirku tacdiil in ilaahay la cadilo oo loo diido waxdaaniyadiisa iyo rabbinimadiisa iyo asmaadiisa iyo sifaadkiisa iyo in cid kale lala wadaajiyo labadaba isku daro shirku akbar baa la ysku yidhaahdaa shirku akbarna waxuu leeyahay khatara waaweyn ayuu leeyahy khataraha uu leeyahay ayaynu wax ka tilmaamay waxa uu leeyahay taqriiban li xaaladood ama li khatarood ayuu leeyahay oo midibata kale ay ka daran tahay waata koobaade qofka ku dhinta shirki ee ilaahay kula kulma isagoo mushriga oo alla wax la wadaajinaya oo ilaahay aan keligii caabudayn ilaahay dembigiisa dhaafi maayo wuxuu ilaahay leeyay subxaanahu wa tacaala ina allaha laa yakfiru an yushraka bih wayakfiru maa duuna dalika liman yashaa ilaahay ma dhaafo in cid lala wadaajiyo oo cibaadada cid lala siiyo alla subxaanah wa tacaala ma dhaafo wixii intaa ka sokeeya cidda uu doono ayuu u dhaafa marka dunuubta kale waxay leeyihiin waan waan waxay leeyihiin mashiicada alla ayay hoos joogaan haddii alla damcana waa uu dhaafaa haddii kalena waa ku qaadaa laakiin dembiga qofku hadduu ku soo geeriyoodo oo isagoo mushriga alla la kulmo aan sinaba loo dhaafaynin waxa weeyaan waa waa dembigan qaybta labaad ama khatarta labaad waxa weeye taxbidu jamiica acmaalih camalka oo dhan ayay baabiinaysa qofka shirki ku dhaca ee ilaahay cibaadadiisa cid la wadaajiya cibaadada uu la wadaajinaya noocay doonto ahaato hadday ducada tahay oo ilaahay cidu la baryaayo hadday tahay gowrac oo ilaahay subxaanah watacaala tacaala cidaan ahayn uu waxu gowracayo makhluuqan allah ayaa abuuray isaga ayaa ku siiyey isagaa kuu fasaxay inaad gowracdo saddexdaa siyaabood awgood midnaba cidaan allah in looguma gowrici karo gowraca cibaadada ah maaha qofka iska iibsanaya iyo ka naftiisa u cunaya maaha waa inuu ilaahay keligii u gowracaa markuu gowrac cibaado ah waayo ilaahay wuxuu isku laray salaada iyo gowraca fasalli lirabbika wanxar qul ina salaati wa nusuki wa maxyaaya wa mamaati lilahi rabbi alcaalamiin laa inuu jinu qalo laa inuu maxaanku dhahda awliye ugu dhowaado laa inuu meelaha la tago waxyaalahaas waxa weeyaan waa wax ilaahay subxaana wa tacaala ka cadhaysiinaya oo aan marnaba alla raaligelinaynin marka camalkiis waa baaba'aya intuu doono ha jiro camalka waxaa lagu ilaaliya in shirki laga ilaaliyo haddii kale waxaad noqonaysaa caamilatu naasiba taslaa naaran xaamiya qof in badan soo shaqeeyey oo aakhirka ugu dambeeya khasaaray waa khasaarihii ugu weynaa khasaarihii ugu cuslaa weeye lain ashrakta layaxbatanna camaluk ayuu ilaahay nabiyulahi maxamed ku lahaa nebi maxamedow sala allahu aleyh wasalam haddaad shirki la timaado camalkaagu waa baaba'aya nabiyulahi maxamed xaashaahu suurtagal maaha inuu shirki la yimaadee innagaa laynoogu quuskoynaya khatarta saddexaad laa tanfacuhu shafaacatu shaaficiin cidda shafaaco qaada shafaacadooda xaqu yeelan maayo wax ergaa ilaahay kama ogola waayo cidda loo shafaaco qaadayo shardi baa ku xidhan ka shafaaca qaadayana shardi baa ku xidhan ka shafaaco qaadaya waa in ilaahay u fasaxay oo golaanshiya waa inuu haysta ka loo shafaaco qaadayaana waa inuu raalli ka yihi qof mushriga oo gaalnimo ku dhacay oo ku soo dhintayna ilaahay raalli kama aha walaa yardaa licibaadihi alkufr marka famaa tanfacuhum shafaacatu shaaficiin ergada kuwa ergeeya anfici mayso qofka allah uu ka qadaya ta nebiga ayuu ka qadaya sal allahu aleh wasalam ta malaa'igta ayuu ka qadaya ta ilaahay buu ka qadaya ta shuhadada iyo saalixiintu ka qadaya shafaaca sinaba uu heli maayo ee qadiyadda afraad xaraamun calayhi aljanna wa yakhludu fii naari jahannam isugu ladhaynaa labada jannaduna waa ka xaaraan jahanamona waa ku waaraya waxaynu labada isugu ladhaynaa waa laba isku xidhan waayo haddii janno laga xarimo meesha keliya ee qofku tegaya waa naaruun iyadana waa ku waaraya waayo aakhira waa labadaa daaroodu qolooyinka alacraaf taagan muddo ayay taagnaanayaane ahlu janna ayay iska noqonayaan sidaa awgeed xaraan waxa ka ah qof ku dhintay shirki ilaahay keyrkii wuu baryayey ama u qayshanayey ama u yeedhayey ama uu xuqalayey amaba uu tala saaranayey ama sida alla looga baqo ayuu cid kale uga baqayey hadday taasi dhacdo waxa weeyaan waa uu ku waarayaa naari jahannam jannaduna waa ka xaaraan wuxuu leeya ilaahay subxaanah wa tacaala inahu man yushrik billahi faqad xarama allahu calayhi aljanna wama'waahu jahannam wamaa lidaalimiina min ansaar qofka ilaahay cid la wadaajiya ee barbar dhiga noocay doonto ahaato wax nool iyo waxaan noolayn malaa'igta ilaahay ugu dhow iyo rususha ilaahay ugu jeceliyey haddaad la wadaajiso waa shirkiun waayo malaa'igtu waa makhluuq rusushuna waa makhluuq xaddi bay leeyihin aanay dhaafi karin in xaddigaa lagu daayaa sidaa awgeed qofka xaaraan bay ka tahay janno naarna waa ku daa'imaya walciyaadu billaah inaba waan waan yeelan maayo qadiyadda lixaad waxa weeye shanaad cafwan xalaalu dami walmaal qofkaasi maalkiis iyo dhiiggiisu xalaal wuxuu noqonayaa in la mariyo xadkii islaamka xadkii islaamka in la mariyo oo gaalnimo loo dilo maalkiisana ahaan loo qaato marka waa khatar qofkii islaamka ahaa ee shalay macsuumka ahaa ee qofka ku tacadiyey loo dilayey ayaa maantana dhiiggiisu haduriyey waayo isagaa heerkaa isgaarsiiyey allaha weyne waaxida ayuu cid barbardhigay dembi la galo kii ugu weynaa ayuu galay waxaa ka mid ah oo qeybta lixaada ah, yucaamalu mucaamalata alkaafir waxaa loola dhaqmayaa sida gaalka loola dhaqmo oo gaalka see loola dhaqmaa dee gaal qofku hadduu gaaloobo gabadhiisu waa ka furmaysa xaaskii xaaskuu qabay iyo ooridiisii waa ay ka furantay xilligaaba laa yarisu walaa yuuras isagu ehelkiisa dhexli maayo ehelkiisuna isaga dhexli maayaan isma dhexasha weey kolba kii dhinta kuwa kala dhexli maayaan haddii isagoo kaafira uu dhinto ehelkiisii oo muslimiini ma dhexlayaan haddii isagu haddii ehelkiisu dhintaan oo muslimiini isaguna uu markaa shirki ku dhacay iyo gaalnimo marnaba ma dhexlayo xaqna uma laha laa yuqsal lama yidhi maayo xaqna uma le in la maydho ila maydhidu waa daahirin ilaahay baa loo daahirinaya su-aashaa loo daahirinaya qabriga iyo jannada loo daahirinaya looga furi doono kana naar buu xaqu leeyahay waxba la daahirin maayo walaa yusalla calayh lagu tukan maayo ilaahay baa nabigiisa sala allahu aley wasalam u diiday wuxuui walaa tusalli calaa axadin minhum maata abadan walaa taqum calaa qabrih marnaba ha ku tukanin qabrigoodana ha tegin hana ag marin markaa lagu tukan maayo xaqna uma leh dadka waxaad arkaysaa qofka salaada ka taga waa qof gaalnimo ku dhacay man taraka salaata faqad kafar isagoon weligii tukanin oon foodhigin ayaa haddana la keenaya waa hebelaha lagu tukado waxa weeyaan xaq uma yeelanayo in lagu tukado walaa yudfanu fii maqaabir almuslimiin muslimiinta qubuurtoodana lagu aasi maayo waa in qubuuraha kale gaalada lagu aaso xaraamun adducaau lahu in loo duceeyo marka uu dhintay kabacdi oo ilaahay loo baryaana waa xaaraan waayo nabiyullaahi ibraahim ayaa aabbihii loo diiday inuu ilaahay u baryo markuu u cadaatay inuu cadow uu gaal yahayna faruhu ka qaaday tabara'a minhu inna ibraahiima la awaahun xaliim marka qof gaala sinaba alla uguma baryi kartid alla u naxariis calaa diini diinin yarxam diintee ugu naxariisanaya marka khataraha faraha badan shirkigu isagaa leh qofku inuu ka taxadiro oo iska ilaaliyo ayaa aad iyo aad u habboon amsilo badan buu shirkigu leeyey iyo tusaalayaal ilaahay subxaana wa tacaala ood cid la barido markaad la baryayso aad cid kale ku ladho noocay doonaan haadaane aad ku ladho waa shirki oo ilaahay ku lamaanayso iyaga ilaahay mar wada barido addabxu ligayr illaah ilahay cid aan ahayn wax u gowracdo ilahay cid aan ahayn ood u qayshato khataraha waaweyn saymaha ah aad ilaahay cid aan ahayn iga bixi Eh, inaad isticaanaya gargaar weydiisato cid aan kula joogin oo aan noolayn aad weydiisato waxyaalahaas waa khatar weeye sidaa awgeed walaalayaal shirkiga in laga taxadiro oo aad laysaga ilaaliyo diinteenna ayaa inoogu ilaashamaysa haddii qofku saa yeeli waayana wuu ku diinbeelaya hadduu diin beelana ilaahay subxaanah watacaala ka heli maayo wax wanaaga wuxuu rasuulku laha sala allahu aleyh wasalam man maata laa yushriku billaahi shay-an dakhala aljanna waman maata yushriku bihi shay-an dakhala annaar qofka ilaahay subxaanah wa tacaala la kulmaa isagoon cidnaba la wadaajinayn isagoon cidnaba alla la wadaajinayn buu la kulmay ilaahay kaa ilaahay waa uu jannaynayaa kan la kulma ilaahay isagoo cid la wadaajinaya oo cid kale la soo caabudayana ilaahay subxaana wa tacaala waa naaraya naarta ayuu gelaya halkaasuu ku rafaadaya oo lagu cadaabaya waxaa ka mid ah shirkiyada tusaalayaashooda welibana aad iyo lixaad u badan oo meel walba galay shirku taxliili wa taxriim shirkiga xalaalaynta iyo xaaraantimaynta shay xalaala inaad xaaraan ku sheegto shay xaaraana inaad xalaalaysaa waa ishraak shirki aad ku dhacday weeyi waayo shay in xalaal lagu sheego allunbaa leh waayo ilaahay baa musharic oo sharci dejiya shay xaaraan ilaa adigu kuma sheegi kartid hawadaaduna kuma sheegi karto adiguna sidaad doonta ka yeeli mayside ilaahay subxaanah wa tacaala baa ku sheegay in wax la sharciyeeyaana allah iska leh sidaa ogeed baa ilahay wuxuu lahaa am lahum shurakaau sharacuu lahum min addiini maa lam ya'dan bihi illaah marka inay cidicidu cidu wax oo la jideeyo laydhaha waxaa la jideeyey xukunka noocaas oo shaygaasa ah xalaal laga dhigay shaygii noocaa ah ee xalaasha ahaa waa la xaaraantinimeeyey waa ishraak cid alla cid kale oo sheegan karto oo dhantan sharci baan sidaa ka yeelayaana waxa weeyaan arrin bannaan maaha waana gaalnimo qofku waa inuu ka taxadira sidaa ogeed baa ilaahay subxaanah wa tacaala markuu soo dejiyey ittakhaduu axbaarahum wa ruhbaanahum arbaaba min duuni illah walmasiixa bni maryam wamaa umiruu ila liyacbuduu ilaahan waaxida ayaa waxaa hadlay cadi ibnu xaatim ataa'i waa saxaabi ahaan jira nasraani kiristana oo welibana raggooda waaweyn ee aqoon ayuu ahaan jiray ee diintooda yaqaana deetna wuxu uhi yaa rasuul allah maanaan caabudi jirin kaanamaa u qaatay cibaadadu inay tahay inay baryaan ama ay u sujuudaan ama ay u rukuucaan marka wuxuu isweydiiyey de waatan le rabbi bay ka dhigteen culimmadoodii iyo cubaadoodii wadigii adiguna ku jiray sidee uga dhigteen rasuulku caleyhi salaatu wasalaam wuxuu ka tusay meel yar oo gaaban wuxuu ku yidhi markay wax idin xalaaleeyaan oo xaaraan ahaa hadday xalaaleeyaan ma ku taabici jirteen oo ma ku raaci jirteen haah buu yidhi hadday shay xaaraana xalaaleeyaanna ma raaci jirteen haa buu yidhi fa tilka cibaadatukum iyaahum cibaadada caabudi jirteen waa taas buu rasuulku yhi alayh salaatu wasalaam ama fa tilka cibaadatuhum iyaahum cibaadaday iscaabudi jireen ee rabbiga iska dhigteen waa taa weeye marka ciddan wax soo go-aaminaysa ee shay xalaal ka dhigaysa xaaraan shay ka dhigaysa waa ilaahay subxaanah wa tacaala rasuulkuna wayna soo gaadhsiinaya arrimaha hoos hoose ee rasuulku yihi sala allahu alay wasalam antum aclamu biumuuri dunyaakum arrimihiina adduunyada idinka habaysanaya kuma jirta qaybta taxliilka iyo taxriimka xaaraantinimeyn iyo xalaalayn maaha wixii xeer hoosaad hoose la samaysanayo een shayna xalaalaynin xaaraana shay xaaraanan xalaal ka dhigayni iyadu waa shay iska bannaan xadiiskaasaana tilmaamaya arrimihiina adduunyo idinka ayaa u aqoon badane iska nidaamsada oo qaabaysta oo habaysta lana soo faragelin maayo laakiin arrimaha waaweyn ee tashriica ah ee qaanuunka ah ee wax la jidaynayo alla looga hadhaya haddii bulshadu ku raacdana iyaguna shirki bay ku dabagaleen shirkiga ay ku dabagaleen ayaa iyaguna ay mushrikiin ku noqonayaan ilahi wuxuu leeyay subxaana wa tacaala wa in atactumuuhum inakum la mushrikuun haddaa iyaga yeeshaan oo waxa ay jideeyaan ha ku yeeshaan idinkaaba mushrikiin ah shirki baa ku dhacdeen marka aayadduna waxay ku soo degtay gaalada gaaladii carbeed oo shaydaanku uu u waxyoodo inay xoolahooda kala siisiibaan oo kala nidaamiyaan qaybtan ilaahay baa leh qaybtan asnaamtaa leh qaybtaa waxaan u nadarnay sanam hebel qaybtaa kanaa leh xoolahan la kala habaynayo iyo meytadan la cunayo iyo qaybtan la yska daynay la cunayn ayaa wuxuu leeyahay ilaahay wa in atactumuuhum shayaadiinta haddaa ku raacdaan waxa ay jideeyeen idinka dhaadhiciyeen inakum la mushrikuun idinka ayaa shirki ku dhacay qofkuna wuxuu ilaashado waxa ugu weyn raasamaalka ugu weyn u ilaashanaya waa tawxiid wax qalbigiisa soo gala ama xubnihiisa ka dhaca shirki baa ugu weyn inuu aada isaga ilaaliyo waayo acmaashiisu ku waayaya ilaahay buu kaga fogaanayaa dunuub fara badan ayaa ku imanaysa dhibaato badan baa kasoo gaadhaysa shirkiguna waa shay aada iyo aada u ballaadhan waxaa laga rabaa qofku inuu ilaahay subxaanah wa tacaala ka baryo sidii alla uga ilaalin la ugana taxadiri lah isagu waxaana ugu muhiimsan inuu barto shirki oo maxaate intaad u qaybsantaa haddaanu baranin oo uu jaahil ka yahay isagoo ku dhacay ayuu haddana isu haysanaya inuu wanaag ku jiro amaba uu ku jiro dembi yaroo fudud gaalnimona waa ku jira islaamnimaduna way ka jabaysa waxaa aad iyo aad inagu ceeba oo dad badan oo muslimiina ku ceeba inay garanayaan waxa weysada jebiya ay garanayaan waxa salaada jebiya ay garanayaan waxa soonka jebiya laakiin aanay garanayn waxa islaamnimadooda jebinaya diintooda waxaa burburinaya ee diinla-aan ka dhigaya ayaa laga yaabaa inay u dhumato oo aanu garanayn isagoo maantao dhan ilaahay khayrkii baryayey ama khayrkii wax ka doonayey ama awoodaanay lahayn siinayey ama amarkooda qaadanaya amar baatila oo aan sax ahayn qaadanayay oo diin ahaan u fulinayay ayaa laga yaabaa haddana inuu isagu fii qaraarati nafsihi isleeyahay waxba maabiinin xumana kuma dhicin taasna waa jahliga jahliguna waa cudur cudurkaa waxaa lagu daweeyaa cilmi waa ku rasuulku lah sala allahu aleyh wasalam alaa sa'aluu id lam yaclamuu fa inamaa shifaau lciyi asu'aal war may weydiiyaan dadka haddaanay garanayn waayo waxaa lagu daweeyaa jahliga su-aal baa lagu daweeyaa iyo in cilmiga dadka la weydiiyo ilahayna wuxuu inagu waajibiyey in ahlu cilmiga la waraysto fas'aluu ahla dikri in kuntum laa taclamuun haddaydaan garanayn bayinaadka iyo suburta ilaahay subxaana wa tacaala kuwuu cilmiga siiyey iyaga waraysta oo wax weydiiya waayo qofku waa laba inuu isagu garanayo iyo inuu mid garanaya raacayo haddii uu taa laga waayo hadhowta waxaa ku dambaynaysa uun inuu afkalaqaad qaad xilliyada ugu daran ee uu u baahan yahay ayaa la waayaya wixii uu ku taameeyey wuxuu islahaa tawxiid baad haysataa afkalaqaad bay ku noqonaysaa diintuna asalkeedaba ama tawxiidku ma gala taqliid waa inuu qofku fahamsan yahay si xaqiiqaana waa inuu u garanayo kol hadday sidaa tahayna qof kasta oo muslim waxaa looga baahanyay ha yaraado ha weynaado rag iyo dumar kuu doona ahaado qani iyo faqiir kuu doona ahaado mutacalin iyo hayr mutacalin kuu doona ha noqdo inuu si tafsiila u barto muxuu yahay tawxiid si ugu howlgalo u barto shirkigu wuxuu yahay suu isaga ilaaliyo hadduu saa yeelo wax badan oo wanaaga ayuu gaadhaya hadduu sidaa yeeli waayana waxa khatara oo uu khatar u yahay inuu maalin aan maanta ahayn ka shallaytoodo kuwa ilaahay subxaana watacaala uu naar ku daaminayna uu noqdo hadday taasi dhacdana khatar weyn bay ugu fadhidaa qofka rasuulkeennuna calayhi salaatu wasalaam wuxuu tilmaamay xaqa ilaahay leeyahay inuu yahayba in alle la waxido haddaad ilaahay waxidi weydo ood alle kala yeeli weydo xaqiisii ayaad gaboayaad ilaahay ku gaboosfashay waa duudsiday cid la duusiyo oo xaqiisa la garab mariyana alle ayaa ugu weyn maalin maalmaha ka mid ah sida xadiiska bukhaari iyo muslim ku sugan ayaa mucaad radia allahu tacaala canhu wuxuu soo raacay dameer ayay rasuulka soo wada raaceen uu fan gashan yahay waxaana labadooda u kala dhexeeya mu'akharata raxal kooraha halka lagu tiirsado ayaa labadooda u kala dhexaysa markaasuu yihi yaa mucaad suila beka yaa rasuul allah rasuulka ilaahay u ka ajiibay wuxoogaydu socday haddana wuxuu yaa mucaad labeyka yaa rasuul allah haddana waa socday mar saddexaadkii buu ku yidhi atadri maa xaqullahi cala alcibaad ma garan kartaa xaqa uu ku leeyahay ilaahay addoomihiisa sidii saxaabada macruufka ku ahayd allay u daayaan iyo rasuulkiisa wixii aqoon ah marka wuxuu hi allahu wa rasuuluhu aclam ilaahay jala jalaalu iyo rasuulkiisa sala allahu aley wasalam ayaa aqoon u leh suuli xaqiisu waxa weeye an tacbudahu walaa tushrika bihi shay inaad ilaahay caabuddo oo aanad waxbaba dhinac dhigin ilaahay waxbaba aanad dhinac dhigin oo ilaahay aanad cidna la masaynin aanad ilaahay cid la simin markaasuu ku yidhi ma garanaysaa xaqa addoommuhu ku leeyihiin ilaahay markay saa yeelaan waayo xaqan ilaahay isaga ayaa isa saaray xaqa isa saaray cid kale oo saari kartaa ma jirto maasuu yihi ilahay rasuulkiisa og wuxuu ihi waa anlaa yucadibahum idaa facaluu dalik hadday saa yeelaan oo ilaahay keligii caabudaan waxa weeyaan waa ilaahay inaanu cadaabaynin waxyaalaha kale ee tilmaamaya dhibka uu leeyahay shirkigu waxyaalaha kale ee tilmaamaya dhibka uu leeyahay shirkigu waxaa ka mid a shirkigu waa taswiix waa simid la simaya ilaah iyo keyrkii liidashada ugu weyn ee ilaahay la liidaana waa inaad dhinac dhigto cid kale ama sanam ha noqdo walciyaadu billaah allihii weynaa ee waaxidkaa ku khalqay inaad dhinac dhigto waayo rasuulka sala allahu aleyh waalih wasalam waxa uu yimi cabdillahi bni mascuud wuxuu kuhi ya rasuul allah ayu dembi acdam dembi la galo maxaa ugu weyn wuxuu yidhi an tajcala lilaahi niddan wahuwa khalaqak ilahay inaad dhinac dhigto nid iyo u dhigme allihii ku abuuree ku khalqay ee sankaaga neefta geliyey inaad ilaahay cid dhinac dhigto haddaad dhinac dhigto malag ilahay waad liidtay haddaad rasuul dhinac dhigto haddaad weli haddaad saalix haddaad iskabadaa dhagax iyo waxyaalaan kale ilahay la dhinac dhigo iyo asnaam waa khatar weeye marka ilaahay qadaridiisu iyo in la qiimeeyaa waa tawxiidka haddaad qiimeyn weydo shirki baad ku dhacaysa ilahi subxaana wa tacaala shirka haynaga ilaaliyo tawxiidkana haynagu dilo haynagu nooleeyo allahuma rabbana aatina fi dunya xasana wa fi laakhirati xasana waqina cadaab annaar subxaanaka allahuma bixamdika nashhadu an laa ilaaha nastakhfiruka wa natuubu ilayk